alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim imaami اlxunafaaءi waqaa'id اlquri اlmuxajaliin wcla aalihi waasxaabih waaswaajihi اdaahiraati ummahaati اlmu'miniin wcla taabiciina lahum biixsani ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wزidna cilmا والxamdu لlah عlى kuli xaal اllahuma wafiqna lma تxibه وtarضاh min اlأqwal واlأfعaal واlأrاء ama bacd waxaynu ku dhex jirnay suuraة اlalfaal tafsiirkeedii aayadda labiyo toban ee bilowga suuraddu sidaa suuraة اlalfaal loo yidhaahdo ayaa mararka qaarkoodna lagu tilmaamaa suuratu badr waxa aynu xusaynaa halkan oo kolba aad arkaysaa iyadoo ilaahay muuqaalkii cajaa'ibka lahaa halkaa ka dhacay uu ina hor keenayo waa taariikh runtii qiimaheeda leh halka laga yaabo ummadaha gaaladu inay ku faanaan dagaalada ay galeen buugaagna ay ka qoraan iyaga oo dhaliishooda qarinaya in fara badan halkan qur-aanka kariimka ah xataa wixii gef ka dhacay nebiga iyo asxaabta gaar ahaan asxaabta waa adiga arkaya oo casharaa isna laga kasbanayaa oo duruus baa laga qaadanayaae qur-aanku waa xusaya waa soo bandhigayaa wixii ama khilaafa ama gefaha yimid iyadoo xalkeedana ilaahay u raacinayo sidaa horeba aynuu soo aragnay goobtaa waa lagu kala hadhay ilaahayna awliyadiisii waa iskarab taagayo waa u hiiliyey kadib wakhti ay aad u baqayeen wakhti ay dareemayeen tiradooda iyo tayadooduba inay yar tahay wakhti ay dareemayeen inaanay dagaal u usoo diyaargaroobin intaasoo dhammi iyaday jiraan ayaa ilaahay nasrigiisii uu siiyo waxaanay filayn bay gaadheen rasuulku sal allahu calayhi wasalam maalintaa jimco markii la kala food qaaday habeennimadii ayaa wakhtigii fiidkii ama galabnimadii buu idhi naga ururiyo xaggaa waxaan bakhtiyee toddobaatanka ah ee gaalada ah intaanay fuurinaanay nagu dildillaacin ku ururiya halka qaliibka ah qaliibku waa xorfad ama bohol meelo jeexjeexyaaha waaweyn goobtii baa lagu ururiyey isaga oo ummadda duruu siinaya iyo cashara siinaya ayuu habeennimadii isdultaagay qolada ah kolkaasaa waa gaaladii madaxyaweynta ahaa ee lalaayaalkaa lagu ururiyey dabeed nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay ii ballan qaaday waan helaye idinku ma hesheen wixii la idiin ballanqaaday ilaahay wuxuu u ballanqaaday rasuulka iyo mu'miniinta nasri iyo guul helnay waa haynaa idinkana adhaxjab iyo halaag iyo cadaab ma haysaan waa kii cumar lahaa kayfa tukallimu qawman qad jayafuu oo maxaad kala hadlaysaa qolyo oo tawafay qolfoof meesha ku urursan weeyaan nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam hadalkanaan leeyahay kama maqli ogidin ee isku si unbaa u maqlaysaa waanayse jawaabayn jawaabtee ayaa ku adag waa maqaaladii ahlu jannuhu ay ahlu naarka ku yidhaahdeen suuratulacraaf sidaynu ku soo marnay ahlu jannibaa waxay ku leenahay ahlunaarkii ma hesheen wixii ilaahay uu idiin yaboohay annagu waa hele wixii ilaahay uu noo yaboohay janno ahaa dii oo kale uu nabiguna ku isticmaalay calayhi salaatu wasalaam xasaan binu haabit ayaa mashhadka muuqaalkaa isaga oo ka bixinaya sawir nebigoo nimankaa dul joogsaday oo ku diganaya oo garna ule taa ayaa gabay buu ka tiriyey dheer dhowrkan bayd haddaynu ka soo qaadanno waxaa ka mid ahaa isaguna markaas markaasu dhaadanaya uu dhaadanaya xaqaa'iqa meesha yaaluu sheegaya wuxuu lahaa faqaadarnaa abijahlin sariica wa qad tarakna biljabuubi washaybata qad taraknaa fii rijaali dawii xasabin idaa nusibuu xasiibi yunaadiihim rasuulullaahi lamaa qadafnaahum kabaakiba fi lqaliibi alam tajiduu kalaamii kaana xaqa wa amrullaahi ya'hudu bilquluubi famaa nadaquu walow nadaquu laqaaluu sadaqta wakunta daa ra'yin musiibi gabaygaa macnihiisu waxa weeyaan waxa uu leeyahay xasaan ninkii abijahl raggii gaalada ahaa ee dhintay buu qaarkood ka magac dhabay isagoo dad waxu sheegayo fariin u diraya kuwa dambe ninkii abijahal la odhan jiray waxaanu ka dhaqaajinnay buuhi sariican isagoo halkan gaylaansan ama halkan dhulka jiifa ayaanu dhinaca uga dhaqaaqnay ninkii cudbo la odhan jiray isaguna dhulka dushiisaanu kaga tagnay buui iyo shayba iyagoo rag badan ku jira raggaasoo dawii xasabin idaa nusibu xasiibi haddii la abtirsado laandheero ahaa abtirsimadii marka la sheegayo niman quraysh ahaa weeye buu yidhi nimankaanu halkaa maanta dhignay rasuulkii ilaahayna waa u dhawaaqayaa markaasaa dushooda waxa uu ka leeyahay qaliibkii qaliibku macnaha iyagoo xorfadan ku jiruu nebigu isdultaagayo kolkaasaa waxa uu ku yidhi alam tajiduu kalaamii kaana xaqan war hadalkaygii aan hore idinku sheegay sow maanta maydaan arag xaqnimadiisii in badan baan war cadowga ilaahay wuu jabayaae sow maanta maydaan arag nebiguna sidaasu ku lahaa buui ilaahayna kolley waa kii quluubta qaada nimankaasi may hadal laakiin haddii ay hadli lahaayeen buui waxay odhan lahaayeen sadaqta wa kunta daa ra'yin musiib runbaad sheegtay wax wanaagsanna waad ku hadashay waanaase kaa dhagaysan sidaasay odhan lahaayeen buui haday hadli lahaayeen dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu warwarka uga bi'iyo asxaabtii kaga dambaysay madiina rag iyo dumarba lahaa si ay iyaguna farxadda guusha ula helaan waxa uu diray rag bushaareeya oo faraska intay cidhibta ku dhuftaan hawadaa maro oo hore ugu geeya bushaarada dadka ilan telefoon la isu dirayaa ma jirine qofkaa ordaya ayuunbaa dhambaalwala ahaa oo warka gaadhsiin jiray marka dhinacna wuxuu u diray ah, cabdulaahi bnu rawaax dhinacna zayd ibnu xaarita dhinaca dusha iyo hoosta madiina labadiinaasi warka labadiinuba gaadhsiiya marka wuxuu warkaasi u tegay iyagoo inantii rasuulka aasaya ruqyo la odhan jiray ee cumaan uu qabay oo markaa geeriyootay iyadoo uu ay aasayaan ayaa warkaasi uu gaadhay oo dabeetana naxdinteedii waxay ku ilaaween farxaddii beder saasaa markaa ay ku kala badbateen farxad iyadoo la isleeyahay dee tiradii yarayd armaa cadowgii faraha badnaa afka uu gashaday ayaa la yidhi intii yarayd baa liqday kuwii badnayd dabeetana farxad bay kala bateen taa waxaa barbar yaalay nimankii quraysh iyagana sidaa hasiimatihin jawaabta ka timid iyo dayaanka ka soo yeedhay jabitaankoodii abi sufyaan intii aanu meeshii tegin maka waxa uu warka u dhiibay xaysamaan ibnu cabdilaahi alkhusaaci nin dheerayn jirayoo magacaa la odhan jiray ayaa wuxuu ihi war bal orodoo maka dhex tago dee waxa ina gaadhay dee rag u sheeg yaanay sugineen yaana khayr inaga sugine marka ninkii sidii uusii ordayay buu maka dhex galay maka ayuu dhextegay dhex fadhiistay kacbadii ayuu tegay agteed oo dee kolkaa naadigooda iyo eryada ay isugu yimaadaan ahayd waxa uu ka warramay fulaan baa la dilay hebel baa la dilay hebelna dhimay waxaasu ahri nin la odhan jiray safwaan ibnu umaya oo ka mid ahaa dee kuwii berigii u dambeeyinbuu islaamay isagu sanadii sideedaad buu islaamay intii kale uu la soo jiifay markuu arkay in lagu kala tegay meesha kaasaa yidhi waryaalaheen war ninku muxuu ku hadlay war muxuu yidhi wuu maqlayaa ogaan buu u dhagoolaynayaa halkaasuu fadhiyaa harhka kacbada markaasuu yihi war ninku waa hadal xun yahay dee waa laga yaabaaba inuu idiin sheegaye bal waxaa weydiisan aniga laftayda war safwaana miyuu dhintay dhaha su-aashii baa la weydiiye wuxuu yidhi maxaa keenay dee safwaan sawka halkaa fadhiya wallaahi aabbihii iyo markii dhulka yaalleen baan arkay isaga laftiisu ilaaq bay ka tahaye aabbihii iyo inankiisiiba inay badar jiifeen baan arkaya buui markaasaa kaasina uu ku aamusay abi raafic oo mawlihii rasuulka ahaabaa wuxuu yidhi waxaan u shaqayn jiray cabaas ibnu cabdilmualib oo dabcan dee isaguna Eh, wakhtigaa aan islaamin amaba beder dee markii la qabtay lahaa islaam baan ahay aduu makuu joogay ninkaa nin saxaabiyu ahaa islaama makaan joogay buuli meeshii dabeetana aad bay la yaabu lahaa muranka ka dhacay meesha abi sufyaan kolkii uu meeshii galay ayaa waxa waraystay buu idhi abulahab abulahabna dagaalka mu'imana uu hadhay wuxuu hi war waxaan dhacay muxuu ahaa maxaa idin helay balaayadan idinku habsatay waa maxay war waxbaanad arage eh, laqiinaa rijaalan biidan calaa khaylin balqin bayna asamaa'i waalard wallaahi waxaanu aragnay buu rag dharcad dharcad oo fardo inta badan cadcadna saaran oo hawada dhexdooda hawadii cerkiiyo dhulka dhexdooda duulaya kuwaasaan helay macnaha ulii ajnixatin mathnaa wa hulaatha wa rubaac malaa'igtii baalasha lahayd ayay arkeen halkaasuu dabeetana ku aamusiiyo wuxuuhi wixii aynu arki jirnay dagaaladii hore meeshu may ahayne eh? meel wax kale kusoo biireen bay ahayd buui eh, waxbaha macaananna cagta udhig ka turjumaya hasiimada iyo jabitaanka nimankaa ku dhacay iyo muuqaalka oo taariikhdu ay reebtay ninka la odhan jiray eh, waxa horta qaraar bay soo saareen quraysh waxay idhaahdeen wax barooran karaa ma jiro naagii barooran lahaa ragga dhintee u barooran lahaa waa mamnuuc ogeysiiskaasay ku taageen lanna maxamed iyo asxaabtiisu aad bay inoogu wiirsanayaanbaydhahan cadowga jabay marka yaa la barooran iyagoo dabeetana naqaska isku celinaya ayaa aswad ibnu cabdilmualib ninka la jiray qaraabadii nebigaba aha calayhi salaatu wasalaam oo saddex inan ay kaga dhinteen dagaalkii beder zamca cuqayl iyo xaari saddexdaasi ay kaga dhinteen ayaa ogeysiiskaana wuu hayay yaa la barooran habeennimadiibaa wuxuu maqlay gabadh barooranaysa inamadiisii mid ka midoo meesha soogay warbal orodoo miyaa la fasaxay talow baroorti aan yaro neefsade eh. ah inoo weydiiy wiil gabadhii waa taaways kii ku soo warceliya wuxuu idhi maya ee waa mid awr ka lumay ayay u barooranaysaa waxay isu qaban waayeen ninkaasi halka uu maraya iyo halka habartaasi marayso gabay buu tiri waxau idhi atabkii an yadilla lahaa baciiru wayamnacuhaa min annawmi suhuudi falaa tabkii calaa bakrin walaakin calaa badrin taqaasarat iljuduudu calaa badrin suraati bani hasiisi wa mahzuumin wa rahdi abilwaliidi waxaan ku odhan lahaa awr ha u oyna beder u oy hadan ducufada ahee awr maanta u barooranaysa naa beder u oy baan ku odhan lahaa awr baa hurda kuu diidae beder u oy iyo raggii halkaa ku dhintee sharafta lahaa ee reer bani reer bani mahsuum iyo way ka leexatay baroortii almuhim waxaynu uga jeednaa waxa ka hadhay markaa cibro iyo casharo cajaa'ib leh oo qur-aankuna uu inoo muujinayo dhacdada maaragtay duruusta laga kasbadaya wakhti lama filaana nasri lama filaan inuu ilaahay keenay id yuuxii rabbuka buu lahay yaquulu llahu tacaala ilaahay waxau idhi id waqti xus nebi maxamedow yuuxii rabbuk ilaahaagu wuxuu u waaxiyoonayay ila almalaa'ika malaa'igtuu soo diree gurmadka ahayd buu waxyoonayay annii macakum war waan idinla jiraa malaa'igay buui waan idin weheliyaa fahabituu aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyee mu'miniinta ah u cagadhiga oo dajiya oo u bushaareeya saulqii waxaan ku ridi doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qalbiyadooda alrucba argagax fadribuu garaaca fowqa alacnaaq qoorta dusheeda degta nimanka degdhaba buuhi degdhaba oo tunka ku dhufta degta wadribuu minhum gaalada waxaa ka garaacdaan kulla banaan xubnaha faraha oo dhan farihii laga tamarin lahaa xubnahooda ka garaaca wuu sababeeyey ilaahay daalika taasi waxay ugu dhacday biannahum iyagu gaaladu shaaqu llaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisiibay baal mareen oy khilaafeen oy weydaarteen waman yushaaqi illaaha warasuulah qofka ilaahay rasuulka khilaafa cidduu doonayaa ha ahaadee fa ina allaha shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabtiisu waa u darantay dalikum arintaas kaa dhacay faduuquuhu dhadhamiya dheh wa anna lilkaafiriina gaaladii waxa u sugnaaday aakhirana cadaaba annaar naarta cadaabkeedii bay leenahy adduunyadiina ciqaabta aakhirana ciqaab dambe malaa'igtii fariimahaas ayaa ilaahay u faray sidaana wuu ugu waaxyooday iyaguna amarkaasay qabaan guubaaba ilaahay bay qabaan waxaa rabbi ugu bushaareeyey malaa'igtu waa muminiinta macooda ilaahayna waa macooda labada qayboodba qolyaha dagaalka ku jira iyo iskaashigooda ilaahay baa safkooda ku jira subxaanahu wa tacaala marka maciyada ilaahay marka ay tahay maciyo khaasa ah, iyo markay tahay maciyo caama way sii kala duwantahe tani waa al almaciya alkhaasa ah watakuunu bilcawni wannasr waxa weeye ilaahay baa maciina ah maciyada ilaahay waatuu ku faanayay nebi muuse calayhi salaam iyadoo halkaa uu ka soo bidhaamay fircoonoo gabaara gurdaynaya isaga iyo tignikadiisi iyo colaalkiisi isaga iyo reer banu israiilnareer banu israiilna isaga ay daba hudamayaan oo ayaraysaa u luudayaan badiina soo xidhay ayaa qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun nabi muuse asxaabtiisii waxay leeyiin wallahi waa layna hayaa arwaadna soo qaxisay waa kan kii aanu ka soo qaxnay waana daba taagay isagoo kan soo bidhaamay isaguna markaa wuxuu leeyahy kalaa ina maciya rabbii sayahdiin lagama yaabo ilaahay maciyadiisii baan haystaayoo lagama yaabo inaan iisho ama e, dhibaata ay gu dhacdo isagaa ijahaynaya halkaynu ka baxayna isagaa yaqaana soo socda un idinku kana waa kan meeshanina way soo xidhantae maciyadii ilaahay kol haddaynu haysano meesha uu inaga saaraya isaga sayahdiin isaga ay jahaynaye bal halkaynu ka baxayno isagaa yaqaanee soo socdaun idinku nabiguna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha maana abubakar oo baqayo god yar ku jira ayaa wuxuu leeyahy nebigu ha baqanin maciyadii ilaahay baynu haysanaay ilaahay baa markaa wuxuu idhi annii anuunbaabaa idinla jire kuwaana shaydaan baa la jira oo waataynu xagga dambe ku arki doono inuu leeya ilaahay baan ka cabsanaya layguma hadlayo inii bariun min waa idinka firdhaday buu leeya fahabituu ladiina aamanuu dadka muminiintaa suga meesha malaa'igi joogtana sugnaanshahaasibaa laga helayaa iyo xasilooni kuwana qalbigooda suga kuwana qalbigooda la kicinaya dadkuna qulubtu ka tamiriya asalkeedaba dadku qulubtu ka tamariya dadku haddii ay qalbi xadiida leeyihiin xadiidka laftiisa jiraya meel kastoo adkaatay basharku marka qalbigiisuu dhisan yahay wuu ka soo dhalaabaa jamaajimkuu ku gabadaa sida ummadaha macruufka ah markay dadku meel u soo jahaystaan waxaa laga yaabaa kuwooda hore ee dhintay ee ka dhintay ee ka dhintay inay dhufays kasii dhigtaan dabeetana meesha ay jiraan midh macruuf wey saulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucb waaba arimaha uu nebi maxamed tilmaamay argagaxaasi in loogu gargaarayo wanusirtu birucbi masiirata shahr masaafad ama meel la socdo bil cadowgu markuu ii jiro halkaasuu kasii argagaxay dadka muslimiintii markay haybadda leeyihiin waa caynkaa hagaagsan yihiin bay haybadan leeyihiinoo cadowgu wuu ka baqdaa laakiin kolka ay hagaagi waayaan haybadanaa ka lunta oo iyagaa cadowga ka haybadaysta waa sida da imika badane cadowga iyo wixii ka yimaado oo dhani waa wax wada cajaa'ibahoo mucjiso ahoo la yaab lahoo aad moodaysa naabaal sidaa u leefaya inuu yahay siday dadku u sawirayaan iyaga iyo waxay hayaanna waa wax bilaa macnaah taa waxaa keena haybadda yaraanta malaa'igta ilaahay wuxuu amray fowqa alacnaaq kulla banaan qoortana ka garaaca farahana ka garaaca markaa fowqa alcunuq geela had iyo jeer marka kolkiiba surka la jarayaa la idhaahdaa hala degdhabo waa intaa qoorta xagga sare laga jaraya gow laga dhigaya xagga hore u go'de iyagana eeriyada ah ayaa malaa'igtu ay ka garaacayaan xubnuhuna dee waa laga tamarinayay mar haddii madaxii iyo iyo gacmihii lagu dhuftay qofka maxaa soo hadhay ilaahay wuxuu ku sababeeyey dadkani waa khalqigu abuuran bay ka laakiin godab weyn bay ilaahay ka galeen ilaahay waxaa uu ka doonaya inay addoomma u noqdaan isaga ka dambeeya laakiin shaaqu llaha wa rasuulah rabbi rasuul bay khilaafeen ilaahay bay ku gacan saydheen shaydaanna way u gacan hadiyeen ilaahay bay ku badasheen shaydaan ayay ilaahay ku badasheen ila waa safkooda shaydaan ku jiree qaacido quraysh ku kooban maaha arrintani laakiin waxaa rabbi yihi waman yushaaqiq illaaha warasuulahu fa ina allaha shadiid lciqaab qoladuu doonaya hada wakhtiguu joogo meeshuu doonaya joogo qofka ilaahay iyo rasuulka khilaafa ama ummadda ilaahay iyo rasuulka khilaafta ee ilaahay ogolaan weyda ee rasuulkiisa ka dambayn weyda raaci weyda ee diinta ka diindhigan weyda darxumadan baa haysata darxumadan iyo eedaadkan ayaa ku dhacaya iyo aafadaa daalikum eraygaa iyo daalika waynu arkaynaa suuraddu aad bay ugu badan marar badan u fiirso waas asbaabtii baa ilahay uu tilmaamaya dadkan ma dulmiini lahayn dadkan ma dulmiin laakiin sababahaasaa jira sababaha aad ku qanci karayso daalikum faduuquhu kiinaasi waa abaalmarintiinna iyo dhadhamiya gaal iyo cadaabna way surayn yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwa gaaladaa ah markaa la kulantaan zaxfan iyagoo dabada ku siqaya ama gurguuranaya falaa tuwalluuhum ladbaar xagga dambe ha u jeedinina ha firdhannina waman yuwallihim yowmaidin qofka maalintaa u jeediya iyaga xaggooda duburahu xaggiisa dambe ee xaggiisa dambe usii jeediya iyaga ilaa mutaxarifan liqitaalin mid xeel dagaal u baxay mooyaane aw mutaxayizan ilaa fi'a ama mid qolo kale xoojinaya mooyaane faqad baa'a kaas wuxuu xambaartay biqadabin min allah cadho weynoo ilaahay xaggiisa ka ahaata wa ma'waahu jahannamu hoygiisuna waa jahannam naartaasaa ilaahay ku xaraynaya wa bisa almasiir meel la galo oo loo noqdana halkaasaa u liidatabaa ilahay wey waa guubaamin weyno ilaahay baa dadkan wada abuuray gaalkana abuuray islaamkana abuuray markaa midna midna hala dila buu kan kalena sidii uu dili lahaa buu u tilmaamaya dadka dee isagaa wada abuurtay markaa isagaa yaqaana kuu nabadgelinaya ee uu wehelinayo iyo kan la ee halaagga istaahila saasaa ilahay u tilmaamaya dadkii muminiintaabaa ah rabbi u yeedhay wuu guubaabiyey gubaabo aad iyo aad cajiiba gubaabo tilmaan leh xukumkii sharciga ahana uu la socdo nimankaa kole way surantihiin baa ilahay kole way surantihiinoo waa laysku kiisaleeday inta ifka la joogo waxaa ku imtixaanantihiin inay iswaajahdaan meel kastaba la yska helo waqtiguna waqti kastaba ahday haddaba kuwaa haddii ay isheshaan zaxfan iyagoo tiro badan sida qaalibka ah marka la eego muwaajahada iyo iska horimaadka dadka muslimiinta ah iyo gaalada mar walba nisbada badan iyaga ka tira badan dadka muslimiinta had walba sida qaalibkaa wey marka halganka muslimiintu ay kusoo jireen taariikhda loo noqdo had walba maadaam dee adduunyada inta shaydaanku ku shaqaysanaya ay badantay ilan shaydaanku markii uu ballan qaaday wuxuu ihi ilmo bani aadam jeebkaan ku ridan doonaa macnaa waan wada kaxaysan doonaa waan lumin doonaa ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin in yaroo wanaagsan mooyaane intii badnayd inuu kaxaysanayo ayuu sheegay aar naas aar naas aar naas qur-aankiiba aad ugu badatay marka iyagii tiradoodu way badan tahay zaxfa waxaa laga fahmayaa iyaga oo gabaara gurdaynaya oo dabada ku siqaya oo isriixaya oo fara badan iyo kolay iyagoo fara badan baa isilaysaa idinka tiro badane tiradan badan ay leeyihiin waxba idin argagax gelinin oo ha ka oo ha fakanina ilan tira badan tayo wanaagsan baa idinkuna leedihiin oo iimaana oo dheeraadu leedihiinoo wehelkii ilaahaybaahaysta wehelkii malaa'igta oo ducadiinii loo aqbalayo wax badan oonay kuwaasi haysanin baa haysataan lidaalik baa la doonayaa times ay noqdaan laba lagu dhufto maxaanku idhaahdaa inay labanlaab dadka muslimiintaa ay noqon karaan marka zaxfan wuxuuna ay tilmaamaysaa inay iyagoo fara col fara badan oo iyagaa markaa iska soo baxdaan ha ka yaacina falaa tuwalluuhum ladbaar dabada ha jeedinina anaa rabbi kuma dayninoo kale falaa tuwalluuhum ha ka yaacina muu odhani laakiin aladbaar iyo duburahu xagga dambe waxa uu sheegayaa foolxumada arrinta foolxumaday leedahay waa muuqaal muuqaalkii baa lagu sawirayaao xagga dambuu jeediyey ninkii weynaa xagga dambuu jeediyey fadhaquu tiiriyey macnaha foolxumada ay leedahay aayaddu dabadan la sheegaya ay sawiraysa wejigii oo uu siin kari waayo dabada uu siiye foolxumaday kasii turjumaysa maalintaas baa ilahay uhi qofka xagga dambe jeediye firdhala cadho allah ku dhacday naar buu gelayaa meel la galana taasaa wuxu wuxuu ka soo reebay ilaahay laba qof ka baxay safka safkii laga dagaalamayay qof ka baxay ama koox ka baxday sababtay u baxayna ay tahay xeel dagaal ama xoojin hadday xeel dagaal u baxaan aag bedelashada waxaa la ydhaahdaa iminka oo intay aaggan ay difaaca kaga jireen ka baxaan oo ciddii dagaal gelinaysa ay ka saarto meel kale ay ka gelayaan waa sax mutaxayiz ilaafi ah iyagoo koox kale xoojinaya waa aagbedelasho iyo xoojin oo qola ayaa maaragtay dabka uu ku batay dabeedna waxay noqotay in laga dhiciyo cadowga la soo kici lahaa marka waa xoojin in maaragtay dhinacii dabkuu ku yaraa laga qaado dhanka kale la geeyo mutaxarifkuna waxa weeyaan iyadoo meeshani adkaatay oo dabeedna docda laga soo weerarayo farsamo dagaal xirfadaha dagaalka taas waa sax dhib male waayo labadaa arrimood waa la ogolyahay waana arrin aad iyo aad u khatar badan qofka waqtiga lagu baahan yahay waxa weeye wakhtiga la taagan yahay amaam alcadow haddii halkaa uu ka kaco oo colkii jabo dabcan dee meeshii ka soo baxaya intii halkan joogtayna in dhibaato weyne ay gaadho sharaftii iyo karaamadii muslimiintana dhibaata ay gaadho lagaba yaabo inaan laga hadhin ilaa halkii ay ka yimaadeen sidoo kale cadowgiina uu aad u dhiirado dadkuna hadduu dido sida xoolaha wuu ka didmo badan yahay didmada dadku ta xoolaha way kasii daran tahay haddii laydhaa hebel wuu cararo hebel wuu cararo hebel wuu cararo <laughs> dee meeshii noqonaysa adna maxaa ku dhigay sida loo soo joojiyaababa adkaanaysaba marka cudurro badanoo noocaas ka dhalanaya ilaahay isagaa yaqaana subxaana wa tacaala maslaxadda addoomaha sidaa daraaddeed buu arrintan wuxuu ka dhigay jariimad iyo dembi aad iyo aad weyn baashanna dee kolay bay leedahay hadduu halkan kulul ku jiro oo aanay tiisu gelin ku dhiman maayo hadduu firdhaduu fakaduu fogaada ila reerkiisiina demadfac dambe oo yoolbaana ama xagga dambe cuskanaya ama diyaarado wax duqaynaya ayaaba heli doonaba oo kollayba qabsan doona waaya saasii rabbi xus xadiidka saxeexaana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay ijtanibu sabca limuubiqaat toddobada dembe adhax jabka ah ee waaweyn iska ilaaliya buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalem abi hureyra uu warinayo bukhaari iyo muslim ku sugan markii la weydiiye wuu tiriyo iminka waxaynu ka soo qaadanaynaa waxa uu ku daray rasuulku sala allahu calayhi wasalam attawalli yowma zaxf maalinka cadowgu dabada kusoo siqaya isagoo farabadan ama soo gurguranayo maalinkaas oo qofkuu cararo <clears throat> sidaasibaa markaa aayaddan xukunkeedii saasuu noqday marka arrintan heerkan ay gaadhsiisantahay culimmadu waxay leeyihiin siayn suuradda dhexdeeda ugu tegayno ku arki doono waa marka cadowgu dadka muslimiinta ah labanlaabkooda uu yahay ama ka yaryahay matalan haddii iyagu ay boqol yihiin dadka muslimiintiina waa inay konton yihiin ama waa inay boqol cadow ka yaryahay laakiin haddii tiradu ay aad u farabadato waa dhici kartaa in eh, iyadoo mar walba jeedsigu fool xun yahay haddana in loo cudurdaaro dadka waa waa dhici kartaa waa suuragal wey sidaa daraaddeed ayaa cabdilaahi bni cumar radia allahu canhu waa xadiid xasana musnad imaam axmed ku sugan ayaa wuxuu idhi annaga oo kooxa hoosahana ah ayuu nebiguna diray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi bal meel heblaayo ka soo howlgala oo wuxuu isku dhex dari jiray nebigu colweynaha iyo sahanka iyo kooxda gaadaha ah cadowgu mar walba waa inuu cabsadaa si wuu sii durkoon usoo siqin meeshii waxaa dhacday niman aad u fara badan baanu la kulannay faxaasa naasu xaysatan inta iyadiiba waa kala firdhamay midhba meel buu ka cararay kadibna waannu isku soo dhowaano meel madiine kambalkeeda ah ayaannu ragga iyagii yaacee firdhamay iska helay dabeedna waxaanu idhi aadheen barbarota magaalada aan yara seexanna oo waatan inaguba dhow madiiniye dee nebigana nafteenna aan u sheegno inaynu xaaladaynu galay aan rasuulka isu bandhigno arrinkeenna haddaynu toobad leenahay dee waa laynaga toobad aqbale haddii kale dhulkeennaynu mariyo meesha waynu iskaga yaaci doonaa nebigaana la tukanay calayhi salaatu wasalaam salaadii subax wuxuu arkay jamcu badan yahay wuxuu dee waa laydh ma waa iska madow wuxuu hi man ilqowm war kuwan soo biiray saaka maxay ahaayeen dabeedna waxaanu yidhi buui naxnu fakaday baanahay magacaas dee raggii firdhadka ahaa baana firdhadkii baanu dee nebi allowna wuxuu idhi bal antum alcakkaaruun eh, ana fiatukum wa ana fiat lmuslimiin mee waxaa tihiin raggii rogaalceliskaadheh rogaalcelis baa tihiina firdhad maydin insha allah qalbigu iyo moralku u dhisaya waxaa helay buu uga cudurdaaray rasuulku sal allahu caleyhi iyo tiradu inay ku badatay dee maalintii uxud iyadana sidoo kale waxay ahaayeen maaragtay kuwa laga tiro yahay marka waa u cudurdaarayaa rasuulku sal allahu caleyhi marka marlayba way fool xuntay laakiin jariimadan ilaa heerkan kabiirada wakhtiga arrinku uu sii noqonayaa waxa weeye wakhtigan tirada ay aad u badanta falam taqtuluuhum buu ilaahay yidhi maydaan laynin gaalada walaakina allaha qatalahum ilaahay baa laayay kuwaa ah. wamaa ramayta maa tuurin ciiddii id ramayta markii aad tuurtay ciidda walaakina allaha ramaa ilaahay baa tuuray waliyubliya almu'miniin si uu mu'miniinta ugu nicmeeyo minhu xaggiisa balaa'an xasana nicmo wanaagsan si uu ilaahay u siiyo in allaha samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqloo shay walba ogsoon daalikum arrinkaasi wuxuu saa ugu dhacay wa ana allaha ilaahay muuhinu kaydi lkaafiriin gaalada shirqoolkooda kii kala furaya dulaynaya wey wa ana allaha ilaahay muuhinu kayd lkaafiriin gaalada kaydkooda ayuu ihaanaynaya dulaynaya waxaa ku xusnaa qisadii aynu soo koobnay markii rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabta uu amray inay dagaalka galaan weerarka bilaabaan ayaa wuxuu israaciyey amarkii uu bixiyey iyo qowl iyo ficil qowlkuna ducadiibuu ahaa ficilka rasuulkuna wuxuu ahaa intuu ciid qaaday buu sidaa ugu saydhay markaasuu uhi shaahat ilwujuuh wejigiinna alla wejigiin gubay wejigiinna xumaayo alla wejigiinna gub ciiddii markaa saydhay waxay noqotay gaas tan wax lagu buufiyo ee ciidamadu isku buufiyaan oo kale nooceeda ayay noqotay kadibna indhaha ayay ka wada gashay bal nin cadow kusoo jahaysan yahay oo dee ka gashay oo maraanmaranaya dee marka u horaysaaba moraaljabkuba halkaasuu kala bilaabay marka ilaahay waxauu halkan ku yidhi maydaan laynina ilaahay baa waa mid ciiddan markaad saydhayna ilaahay baa saydhay ehm, marka dilka nimankan ku yimi iyo guuldaradan iyo halaagan waxau ahaa mid alle ka yimi ilaahay baa idin garab taagna ee ka jabiya taas waa mid wey macnaa nasrigii ilahay baa haysateen oo malaa'igtiisii baa argag wuxuu ku turay baa laydinku hiiliyey idinku rag dad qolfoofahoo soo taagtaagan ayuumaa mudmudaysanoo iskaba raacinaysa laakiin dad ilaahay idin dabray bay ahaay waaya markii aad ciidda saydhayna maad saydhina ilaahaybaa saydhay marka waxaad arkaysaa markii aad saydhayna waa la leeyahay haddana ilaahaybaa saydhay baa la leeyahay marka nebiga qayb waa loo sugayaa qaybna waa laga anfiyayaa haa wuu saydhay isagu laakiin yaa wada gaadhsiiyey halkaa ummaddanoo halkaasoo tubanoo kun nin ah yaa wada gaadhsiiyey ilahay baa wa tacaala firdhiyey waa awood ilahay baa meesha maraysa adiguna aad bilowdo sabab u ahayd marka ficilkii aad samaysay ee layidhi ramayta waxa weheliyey walaakina allaha ramaa ilahayba subxaana wa tacala waa mucjisaadka rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxay arrintani ahayd balaa'an xasanan waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan nicmo wanaagsameed oo erayga balaa waxaa lagu tilmaamaa nicmona waa lagu tilmaamaa balaayadu balaayona way noqota oo iyaday nicmoa dee waatan laguba sifeeyey balaa'an xasanan ila balaayo wanaagsani ma jirtee waa nicmatan xasana nicmo wanaagsan waxaa lagu sifaynayaa nicmada balaayo nicmadu had jeer marka lagu shukri naqaaday nicmada nicmadiibaa waxaa daba taagan su iyo imtixaan oo dadku way ku jirraban yihiin marka nicmada haddii lagu mahadnaqo nicmay noqotaa haddii lagu mahadnaqi waana balaayo la eedaabay noqotaa oo iminka ka soo qaad dadkaa ilaahay sidaa ugu hiiliyey ee cadowga u qabtay isagu iyagoo saddex jeer kusoo laabmaya haddii markay sidaa u jabiyeen kibir ay ka qaadaan oo ay faanaan dee nicmadii ilaahay uu siiyey balaayay ku noqonaysa laakiin marka ay tawaaduceen ee ilaahay isu dhigdhigaan arrimuhoo dhanna ilaahay loo celiyo waa nicmo wey ilaahaybaa gaal iyo kaafir ayaa u duleeyay <clears throat> in tastaftixuu buu ilaahay haddii aa gaaladii gargaar weydiisateen faqad jaa'akum ulfatxu wuu idiin yimid gargaarkii wa in tantahuu haddaa cagadhigataanna oo joogsataan fa huwa khayrun lakum wuu idiin wanaagsan yahay inaad xumaanta ka joogsataan wa in tacuuduu haddaad soo noqotaan nacud annaguna waannu soo noqon buu lahayidhi walan tugniya cankum waxba idinka tari maysa fi'atukum is-uruursigiinna iyo gaashaanbuurtiinnu shay-an waxba idinka tari mayso walow kaurat haba badato wa anna allaaha maca almu'miniin ilaahay mu'miniintu wuu helinaya waxaad arkaysaa waa nuuxnuuxs ilaahay baa ku nuuxnuuxsanaya ilaahay baa dhaadanaya subxaana wa tacaala ilaahay baa ku deganaya iyaga hanjabaad allah meesha maraysa inay casharo iyo duruus ka qaataan meeshan ayaa loo dhigayaa loo tilmaamaya istiftaax ninka abujahal la yidhaahdo ayaa markii la yidhi war soo noqo ee uu diiduu lahaa mee soo noqon mayna ninkaoo kala calaf qaadayna maqaalad buuri allaahuma aqdacunaa lirax wa aataanaa bimaa lam nacrif faaxinhun hadaa ilaahay oo ninkaasi waxaanaan garanayn buu noola yimi dadka yagiiyo ilaahyaasheedii wadawaalli buu ku tilmaamay ilaahw kana kala xukun waa isuramahaye waa istiftaax macnaha gargaar buu ilaahay weydiistay soo maaha faqad jaa'akum lfatxu buu ilaahay u dhiibay de waka qofka oo balaaya intay ku dhacday aad tidhaahda barkhad baad heshay waa kudigashaa la ydhaahdaa soomaaliga manaa iyo kuwiirsi wuu sakaraadaya balaaya ku dhacday oo waa tacbaansay oo dhib baa haysta markaasaa tidhi aad baad u ladantah aad baad u wanaagsantahay waxa weeyaan qofkiioo xumaanta uu ku dhacay natiijadeedii iyo fuudka uu ka darsaday ayaa loo muujinaya <clears throat> duq innaka anta alcasiizu alkariim ilaahay baa ahlu naarka wuxuu ku leeyahay naartan dhadhami waxaad tahay nin casiis oo wanaagsan oo kariimahoo fiican hinin wanaagsanoo fiican baa tae naarta cab baa laleeyahy oo dhadhami oo noocii oo kale fatxigii dee wuu yimi haddaba haddaad tidhaahdeen ilaahayu maxamedna kala xukum dee idinkala xukumay waa kaasoo dee saasaa laydinku hurgufa haddii ay iska daysana way idin fiicanta gaalnimada iyo xumaanta haddaad soo noqotaanna waan soo noqon gaashaanbuurtiinniiyo isbahaysigu waxba tari maayo haba fara ilaahayna mu'miniinta la jiraa buuli intaasoo arrimood ayaa dadka muslimiinta hadday ilaahay ka aaminaan intan oo dhammiba way u taallaa tiro badan oo aan tayo lahayn maa tamshi socon mayso waxa meeshii eh, iman doonta in quluubtii darku farhara ay yeelato ayaa iman doonta yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo adiicu llaha warasuula ilaahay rasuulkiisa aqbala ilaahay iyo rasuulkiisa ka tala walaa tawallow canhu ha ka nabiga wa antum tasmacuuna idinkoo maqlaya yeedhmadiisa idinkoo maqlaya nebiga haw dhagoolaynina oo ha ka sii jeedsanina walaa dadka ilaahay rumeeyow kaladiina gaaladii kale qaaluu yidhi samicnaa maqalnay wahum laa yasmacuun iyagoo aan maqlaynin inna shara dawaabi waxa ugu shar badan daabadaha waxa dhulka dul socda waxa ugu balaayo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa asumuka dhagahala albukmu ee afkala aladiina laa yacqiluun kuwaasoo aan waxba garanayn walow calima allaahu fiihim khayran hadduu ilaahay khayr ku ogyahay kuwu sidaa u galu halaagay la asmacahum wuu maqashiin la xaqa walow asmacahum hadduu maqashiin laha kuwaa bilaa khayrka leh kuwa aan khayrka lahayn la tawallow way sii jeesan lahayn wahum mucriduuna iyagoo sii fogaanaya oo isbaroorinaya yeedhmadan ilaahay u dadka mu'miniinta ah waa markhaati weyn markhaati waxa u weynka ilaahay yarmaad aad u qaaliya weyn dadka ilaahay uu iimaan uga markhaati furay fadli weyn bay heleen iyo horumar weyn qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah markhaatiyaa u weyn buu lahay markhaatiga ugu weyn waa ayo waa ilaahay subxaana wa tacaala waxa nimanka laga adkaaday waa daacatullaahi wa rasuul ilaahay laga tala qaatay wey daacatullaahi wa rasuul haddaba ilaahay rasuulka adeeca waxaa nimanka laga adkaaday waa iyadoon ilaahay laga sii jeedsanina ilaahay loo soo jeedsaday samicnaa wa aacnaa qufraanaka rabbana wa ilayka almasiir iyaguna way sii jeedsadeen walaa tawallow canhu waantum tasmacuun nebiga ha ka jeedsanina idinkoo maqlaya walaa tawallow canhumaa ilaahay ma odhanin laakiin wuxuu wala walaa tawallow canhu eeg waxaa lasoo tilmaamay atiicu llaaha wa rasuulah waa ilaahay iyo rasuulkiisa marka haddii damiirka la labaynayo de wuxuu noqon la walaa tawallow canhuma laakiin ilahay wuxuuhi walaa tawallow canhu ha ka jeedsanina rasuulka wa antum tasmacuuna idinkoo maqlaya maxay yeedhmadiisa ilaahay waxaa matelayo ka turjumayo wakiilkiisi iyo safiirkiisi iyo eh, ergadiisii baa rasuululahi moxamed sal allahu caleyh marka saa qofka rasuulka aeeca ilaahay buu aeecay qofka rasuulka ajiibaa ilaahay buu ajiibay ajiibuu daaciy allah ilaahay ka xaggiisa dadka ugu yeedhaya kaasun aqbala ilaahay waa aqbasheene ha noqonina kuu yidhi waannu maqlaynaa waxba maqlayn oo mararka qaarkood bay idhahdaan aqbale waxaad muxamedoo keento u wanaagsan yahay haddana waxay idhahdeen namay marin quraysh baa sidaa yidhi oo yuhuuddaa sidaa oo sideedaba qofku markaanu diin iyo mabda' lahayn way isaga sahlantahay maalinba dhanku doona inuu jeedsado qofka muminkaa ah meel baa lagu ogyahay waa yasbir wayasmut cala alxaq xaqa ku sabraya kuna taagan yahay halkaasuu kuna noolya kuna dhimanaya halkaasaa lagu ogyo lagu soo hagaagaya laakiin kuwani qurayshna way ka dhacday intay nabiga la shireen qaarkood sida suuratu najmi ay midkood ka sheekaynayso inay yidhaahdeen aqbalna yuhuuddana way ka dhici jirtay markaa samicnaa wahum laa yasmacuun waa waxaan dee mabda inuu maalin bannaan u kaco maalintiisii uu ka tago maalinkan waaba kuwii odhan jiray dee maalinna aan eh, kula caabudna ilaahaaga marna annagana la caab mar diintaadaan raacna marna taayada raac waduu low tudhinu fa marka waa nasiib dara dadka muslimiinta qaarkood hadday idhaahdaan samicnaa iyagoo ummadaha kale la hadlaya wahum laa yasmacuun samicnaa ina idhaahdaan xaq iyagoo aan dhega u lahayn qofka muminkaa taasaa lagu ogyahay xaqa ilaahay wuxuu qiimeeyey khalqigu abuuray dhan jinka iyo insiga iyo xayawaanka iyo daabadaha daabad waxaa la yidhaahdaa kullu maa yadubu cala alard waxalla waxa dhulka uundul dhaqaaqa ama ha yaraado ama ha weynaado ama bogaha ku socdo ama baabacada ha ku socdo ama afar ku socdo ama labaha ku socdo isku wada dar waxalla waxaa ilaahay uu abuuray ee makhluuqaada ee dhulka guudkiisa uu ku camire noola ah miyaan idiin sheegaabaa ilahay uhi ka ugu liita ugu xun ilaahay ugu necb assummu lbukmu aladiina laa yacqiluun markay isu tagaan soomaalida waxay dhahaan doofaarku ilahay ugu neceb yahay xaggay ka heleen doofaarka ficil la'aan baa loo cadaabay bay doofaarka ayuu ilaahay ugu necab doofaarka ilahay unbaa inaga mamnuucay in la cuno ama dee la intifaacsado laakiin de wax xayawaanun aan mukalaf ahayn xilba saarayn laakiin hadaad doonayso doofaar la nacay waa kaafirka waa ka ilaahay uu markaa xusaya asummu waa jamac weeye albukmu isna waa jamac waa dhagoolayaasha aflaawayaasha ah indhalaawayaalna ugu dar sida qur-aanku uu tilmaamo dhagalaawe indhalaawe aflaawe intaasoo la ysu geeya yusaawi muxuu la mid yahay aladiina laa yacqiluun dawaa maxaa wax loogu sheegaa qofku hadduu dhalaa oo uu dhagalaa yahay oonu hadli karayn bal haduuse wax loogu sheegayo sheeg aladiina laa yacqilu hadduu ilaahay khayrku ogiya isagaa maqashiin lahaa hadduu maqashiyoonay khayr lahayna la tawallow wahum macnaha waxa weeye ehm, dadka halkaa arinkoodu marayo ilaahay baan khayr ku ogeyn yeedhmadii iyo tilmaantii jahayntii baa socota lix jeer baa aayaadku sidan aynu ku arki doono yeedhmada ilaahay iyo baaqa rabbi uu u soo jeedinayo awliyadiisa oo horkacaya rasuulka ilaahay lix jeer buu soo noqnoqonaya lixdaba isu geyso lixda jeerba waxaa loogu yeedhay muminiinta iyo asxaabtii nabi maxamed innagana waa laynoogu yeedhay ummadda islaamkana had walba waa loogu yeedhaya waa sacaadatu daarayn adduun iyo aakhiraba waxa guushooda ay ku jirto weeyaan sidaa darteed baad mar walba u fiirsanaysa oo aad qaadanaysa wuxuu ilaahay dadkan ugu yeedhaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii rumeeyayow lixdii iimaanka kuwa laga helayow istajiibuu aqbala oo hoy dhaha lilaahi walirasuul ilaah iyo idaa dacaakum markuu nebigu idinku yeedho lima yuxyiikum shayga idin noolaynaya waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay yaxuulu inuu dhexgalayuu teedahayo bayna almar'i wa qalbi qofka iyo qalbigiisa isagaa cilmi ahaan ku teedahayo ogsoon qofka iyo qalbigiisa isaga kula dhex jira wa annahu ilayhi tuxsharuun xaggiisaa la idiin soo ururinayaaoo doontaan maraba ilahay ba hor iman wattaquu waxa iska ilaalisaanoo ka feejignaataan fitnatan balaayo iyo foolxumo laa tusiibanna aan ku dhacaynin aladiina dalamuu minkum kuwa dulmiga sameeyay khaasatan kaligood waclamuu waxaa ogaataan ana allaha shadiid lciqaab ilahay ciqaabkiisu inuu adag yahay daran yahay ilaahay ummadda u tilmaamay istijaabadu waa maxay ajaaba wastajaaba waxa weeye yeedhmo iyo baaq muhiima oo baxaya in laga aamuso aan mudnayn oo afkaaga muggii aad hooy ku tidhaahdo wey marka ajiibu daaciy allaah iyo istajiibu ilaahay xaggiisa ka socda ee dadka u yeedhay ee albaabka jannada taagan ee raalli noqoshaha ilaahay xaggiisa dadka u gacan haadinaya ee adduun iyo aakhiraba sharaftooda karaamada waxay ku jirta ugu yeedhaya waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuu rasuulku markaasaa wuxuu ihi waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aani mahjuura yeedhmadaydii igamay aqbalin qoladaydiioo qur-aankii way ka haajireen mar kale nebigu wuxuu lahaa salaatu wasalaam ayuha nnaas dad ilaahay xaggiisaan idinku yeedhaya waana aakhidu bixujasikum guntigaan idinsoo hayaa wa antum tatafallatuuna minii idinkuna waa iga sii baxsanaysaanoo fatahaafatuuna ila annaar guntigaan soo haya waar kaalay waar ha kusii dhici naarta waan kusoo hayaa adugunaad sii murucsanaysaa naarta daf sii odhanayso annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim suurat laxzaab ilahay wuxuu leeya nebi maxamed qofka muminka isagaa naftiisa ka xiga naftaadu waxay kuugu yeedhaysuneeg nabigu wuxuu kuugu yeedhayan eeg istajiibuu lilaahi wrasuul lidalik sidaa daraaddeed ayaa haddaad salaad ku jirtu kuu yeedho waa inaad hoy tidhaahdo isagoo nin asxaabii ayuu nebigu yihi kaalay hebelow dabeedna salaadiisiibuu iska sii watoo salaad sunnaada ahaydoo markuu ka baxay ayuu nebigu u wuxuu maxaad iigu jawaabi weyda dee waan tukanaygu miyaan ilaahay odhannin buu nebigu ku yidhi ninkii daliilkan u keenay istajiibuu lilaahi warasuuli idaa dacaakum lima yuxiikum mee waa jirtaa dee maad buu dhaa marka yeedhmada in laga jawaabo waajib salaadaad ku jirtayna waa sunne waajibkaa ka horraynaya sunnaha tartiiba lawlawiyaat arrimuhu siay u kala muhiimsan yihiinoo loo kala qiimaynaya loo kala horraysiinayuu barayaa ninkan nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma diidana salcad laakiin tartiiba lawlawiyaat buu barayaa lidalik bay tahay ninkii muxuu aha junayj miyuu ninkii xadiidka saxiixa ay tilmaamayay ee isagoo tukanaya nin suufiyo iska cibaadaysanaya ummadii horaa buu ahaa dabeetana isagoo khushuucsanoo tukanaya ayay hooyadii u timaasay tiri jurayow warabal kaalay inankeedii la hadashay dee show bay ka doonaysa markaasuu yidhi ilaahayow ma salaada mise islaanta salaadiisuu ku daysay mar labaad bay u timi mar saddexaad bay u timi waa tii dabeedna intay ku xanaaqday habaarkaga kawsiisa ee lagu saliday kuwii la dagaalamayay naagtii jirkeeda iibsanaysay wixii lagu saliday almuhim waxaynu uga soconnaa yeedhmada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam midhaha ka dhalanaya ilaha uu sheegay haddaba la aqbalo idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa idin noolaynaya markuu nebigu idinku yeedho nebiga yeedhmadiisu maaha yeedhmo isagu kugu muraadsanayo yeedhmo maaha maslaxaduu kaa raadinayo yeedhmo waxa weeye dantaadu ay ku jirto oo ku noolaynaysa sidaa daraaddeed baa culimmadu waxa ay leeyihiin shaygan nebiga laga ajiibayo ee ummadda ugu yeedhayo ee ummadda noolaynaya waa jihaadka waa jihaadka idaa dacaakum limaa yuxyiikum wixii idin noolaynaya markuu nebigu idinku u idhaahdo war soo baxa dhulka ha ku dheginoo ha iskiijinin oo nebiga eh, ha iska dhagamarinine ajiiba baa ilaahay u subxana marka ayaa ilaahay uu ku tilmaamay limaa yuxyiikum wixii dadka noolaynaya oo sababtan lagu dhimanayo ee nafiya maalba la israacaya cadow gawda ka saaraya dadka noloshaas talow xaggay jirtaa dee haddii la baqdo ka war miyaana ka sii darayn in yarbaa ku dhimanaysa jihaadka haddii la badheedho cadowguna waa cabsano candhuuftu dib u luqiya iska tegi laakiin haddii la baqdo macayntii la dhowraya maxastii dal iyo dunya iyo dadba u liqi doonaa oo way ka dari marka nolosha rasmigaabaa tan ah marka filjihaad alxayaa asraabtii jihaadka ka midta ah, in nololay ku jirto saa daraaddeed qof muslimi ma diidayo mana la diidi karo oo maaragtay wuxuunu ka mid yahay cibaadooyinka dee aayaadku ay nafarayaan ayuu jihaadku ka mid yahay in aan la nasakhaynin oo aanu nasakhmin oo meesha aanu ka bixinna ee uu jiro ilaa qiyaamaha ummadda muslimiinta xil saaran uu yahayna waa midh labaadoo iyaduna macruufa ah. waxaase inta badan khilaafku uu ka yimaadaa maadaamay ta cibaado la oogayo hadmaa la oogayaa yaa lagu oogayaa yaase oogaya meelmaa laga oogayaa arrimaha khilaafkuu ka yimaadaa waa taas weeye jihaadkii yaa oogi karaya koow ee awoodu leh halkeebaa laga oogayaa maxaanku idhahdaa wakhtimaa la oogayaa kuweebaa lala jihaadayaa lagu fulinayaa arrimaha afarta ah ayaa inta badan uu khilaafku ka yimaada waa salaadii oo kale maalan iyo soomkii oo kale salaadii in ay waajib tahay oo aan qofkii aanay ka dhacaynin ilaa uu dee doorsamo waa laysla waafaqsan yahay laakiin haddaynu imika halkan ka baxnaynu safarno dadku waxay isweydiin karaan waa ma qofka muqiimka abaynu ah tukanaa koow mise salaadii musaafirka taloo safarkeennu ma yahay safarulqasr safar masaafatu qasr ma gaadhnay talo mise maynaan gaadhin yaa qofkani masalajoogka kii ku tukanayada mise waa kii fadhiga hebeelka mise kii jiifka barxabadeebuu ku jiraa talow waa qiimayn soomkii oo kale war kii loo cudurdaaray hebel yahay mise marxaladii cudurdaarka muu gaadhin waa qiimayn marka marxaladaha fiqiga noocaas oo qiimayn la xidhiidha ayaa khilaafku inta badan ilaa wakhtigeennan uu ka taagan taasina waxay ku habboontahy dee shay walba yaa qiimeeya ciddii aqoonu leh iminka hadii laydhaa gurigan kaabadaha gelaya iyo dhismaha inta dabaqe ay xajin karaan iyo foundethonkiisa iyo waxoo dhan bal ha eego yaa loo diraya dee injineer baa loo diraya marka tanna waxay noqonaysaa ciddii khibradu leh ee fiqiga jihaadka aad u garanaysa ee culimmada ah ee fiqiga maaragtay jihaadka iyo fiqiga shareecada iyo sirta shareecada iyo waaqica ummadda ba garanaysa labada arrimood aad muhiim u yihin waaqica ummadda in la isla eego iyo quduraadkoodii waxa la karayo iyo fiqigii jihaadka in intaaba in laysla eego marka dadka aqoonta uleh ee aan hagrashada lahayn ay si wanaagsan u qiimeeyaan markaasay natiijo wanaagsani soo bixi karaysa afartaa arrimood goorma iyo meelma iyo ciddee markaasaa laga jawaabi karaya laakiin inuu nolol yahay iyo inuu iyo cibaado jirta oo soconaysa layskuma khilaafsanaa idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbi ogaada inuu ilaahay teedahayo macnaha ku iyo qalbigiisa waa cilmi ahaan oo adiga iyo qalbigaaga adiga iyo fikirka qalbigaaga iyo maskaxdaada waxaa isleedihiin iyo waxaa ku fikiraysaan gacanta ilaahay bay ku jiraan subxaanahu wa tacaala waxa labaadoo ilaahay ummadda isagoo u yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu way kuu taagantay yeedhmadii dadka ilaahay rumeeyayow wtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fitno aan kuwa sameeyey fitno iyo foolxumo iyo macsiyo iyo dembi iyo gef dadka sameeyey oo qura xumaanteediiyo natiijadeedu aanay ku koobnaanaynin ka feejignaada ilaahayna ciqaabtiisu waa mid aad u daran oo marka taa macnaheedu waxa wey fitnada fitnadana waxay noqonaysaa tarkuljihaad way noqonaysaa jihaadkiio la yska daaya fitna ku jirta taasi mid weeye oo marka had iyo jeer qiso soo dhex galaan aayaad muctaridahoo tacliiqaad iyo faallo bixinaya marka qisadiioo socota ay soo dhex galaan waxa ugu horeeya lagu fasiraya iyagaa ku jira dee jihaad markii laga tegayna waynu aragnay dadkii muslimiinta halka lala maray taa waa ognahay fitnadu waxa labaadoo ay noqonaysaa dagaalka dadka muslimiinta dhexdooda dhaca oo jihaad baa la yidhaahdaa colaada dhex maraysa dadka muslimiinta ah iyo cadowgooda dagaalka dhex dadka muslimiinta dhexdoodana fitna la idhaahdaa asalkeedaba marka fitnadaasi dadka muslimiinta dhexdooda maraysaa inta samaysoo qura kuma ega laakiin waa dabca usqabsaday oo hulaaqaya oo sidaa u fidaya oo wada gaari doona sidii wax badrool lagu shubayo o dhan intiina kaleba wadagaaraya marka in halkeeda lagu baktiyo ayaa iyadana laga faa'idaysanaya fitnadu labada arrimoodba waa dembi waa wixii dembiyaho dhan macaasida iyo dunuubta dadka qaarkood ay samaynayaan ee labada arrimood ay ka mid dagaal baynu ka hadlayna xaaraanta sinada khamriga macaasida lala jahrayo waxaasoo dhammi waa fitnooyin kuwa sameeyo qura kuma koobna liannahaa tarmi bisharar dhimbilaysaa u saydhaysa ka dheer iyo ka dhow intaba way gaadhaysa cadaabka yimaadaa wada gaadhaya cudurka iyo abaaraha iyo cadowga iyo balaayada ka timaada fitnada way wada gaadhaysa dadkao dhan marka aniga maxaa iga galay diinta dhankiisuu ka caayay ilaahiisuu caasiye ilaahaybaa ku leh diinta makeligaybaa leh waxaasoo dhan aad iska leedahay dadku ay liitaa ku jawaabaan had iyo jeer jawaabteedu waa aayadan waclamuu ana allaha shadiid lciqaab waa ka nabigu tusaalaha ku bixiya calayhi salaatu wasalaam eele waa doonni la doonida ah la wada saaran yahay dee haddii la ilaaliyana waa la wada nabadgeli haddii la ilaalin waayo oo dubeeyo oo u dalooliyo de biyaha soo wadagelaya waa la wada degi doonaa waxaa la barooran doonaa wakhti aan jawaabi jirin aan waxba laga qaban karan wadkuruu waxaa xustaan ummadii ahaa islaamkii id antum qaliilun markii ay yaraydeen mustadcafuuna fil ard dhulka ayaa la idinku tamardaraysanaya oo laydinkaga xoog badnaa takhaafuuna waxaaba ka cabsanayseen muslimiinta haddaa tii nebi maxamed iyo asxaabta la socda an yatakhadafakum unnaas dadku inay kala goostaan fa aawaakum ilaahay baa idinsoo dhoweeyey wa ayadakum wuxuu idinku xoojiyey binasrihi gargaarkiisa warasaqakum min aayibaat arsaaqad xalaala buu idin siiyo haniimadu ka mid lacalakum tashkuruuna si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan u mahadnaqa ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow laa takuunu allaha wrasuul ilahay rasuulkiisa ha khiyaamaynina wa takuunuu ammaanaatikum walaa takuunuu ammaanaatikum ammaanadiinana ha khiyaamaynina wa antum taclamuuna idinkoo garanaya khiyaamada foolxumada waclamuu waxaa ogaataan annamaa amwaalukum wawlaadukum iyo duunyadiinnu fitnatun inay yihiin waxa ku imtixaanantiinoo laydinku jirrabay wa ana allaaha ilaahay cindahu agtiisa ajrun cadiim abaalmarin weyn baa ilaahay agtiisa ahe dadkiiyo duunyada iyo fitnadooda abaalmarinta ilaahaya idin seejini waa tilmaamo alloo kama kacdo ah oo qofka qaataana horumaraya ka weydaartaana oo halaagsamaya aayadda hore waxay sheegaysaa baa umadna sheegtay liannahu lmannaan waa ka addoomaha ummadna sheeganaya xaq baana u leeyahay leanna wuxuu bixiyaa waxaan cid kaleba bixinayninba wuxuu waxbuu bixiyaa isagoon waxba kaga doonayninba dadka cid kasta oo wax bixisa waxbay ku doonaysa hataa qofka muminkii wuxuu bixiya ilaahayba wax kaga doonaya laakiin inahu lkariim isagu sifaadkiisay ka tahay intuu wax bixiyo inaanu cid waxba kaga doonayn marka imtinaanka iyo galasheegashada xaq buu leeyahy rabbuna subxaana marka cajalada inay dib u celiyaan taariikhda dib u xusuustaan wakhti ay soo mareen iyo kan isbarbar dhigaan maalintii badar iyo maalmo ay maka joogeen inay bal isbarbar dhigaan si miisaanka u kordhiya halkuu ilaahay gaadhsiiyey ay u dareemaan taasibaa ilaahay xusuusinaya nicmada ilaahay si ay u xusuustaan oo nicmada ilaahay waxyaabaad ku garanaysa waxaa kamida ah. inaad dib ugu noqoto wakhtigaaga wakhti aad aanad aqoon lahayn oo aanad adduun lahayn oo aanad awood lahayn oo aanad itaal lahayn wakhtigaa markaad dib usoo eegteed hore usoo raacdo ee aad miisaanta mar walba waxa kuu kordhay nicmada ilaahay markaasaad dareemi karaysa waxaa kaloo xusayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nicmada siyaabaha lagu dareemaya inay ka mid tahay dadka ka hooseeya inaad eegto induruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man fawqakum fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allaahi calaykum oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam war dadka idinka hooseeya eega oo kuwa idinka sarreeyaha eegina si aydaan u fudaydsanin nicmada mar walba dheeraad baad leedahay oo cidad dhaantaabaa jira marka dabeedna ilaahay waxa uu leeyahay bal xusa wakhtigaa yaraydeen ee mustadcafiina fil ard oo la bukaasa iyo iyo khabaab iyo camaar iyo suhayb iyo cabdilaahi bn mascuud iyo wakhtigii intoo bacadka la jiifiyo sakaarka laga saaray dhagaxyada waaweyn iyagoo iimaanka xejisanayo kelmado wanaagsan ay ka soo baxayaan wakhtigaas ahayd waa wakhtigaa ka cabsanaysanaya yatakhaatafakum unnaas dadkuba inuu idinkala dhufsado oo la idhaa afartaana jilibkaa udhiiba soo gowracaane afartaana kuwaa udhiiba afartaana kuwaa udhiiba markii arrinku sii socdayna sababta nabigaba ka soo eriday maka ay ahayd in gaadhuun laga qabtoo layidhi ha la gowraco bal wakhtigaa hadda xusuusta maxaa bedelay fa wa ayadakum wa rasaqakum intee ilahay isku daray aawaakum waxay sheegaysaa dal buu idin siiyey wa ayadakum binasrihi waa gurmad gargaar wa rasaqakum min adayibaat waa duunyadii waa dalkii iyo duunyadii iyo awoodii intaasay ummada ubaahanta macnaha dowladdu meeshii ay saldhig lahay iyo difaaceedii iyo duunyadeedii intaba ilaahay baa siiyey waa kaasoo maalintaa beder waa sanadii labaad bay ahayd dalkiibaa ilaahay uu siiyo daarulhijra bay degeen bederna nasrigiisiibaa ilaahay u siiyey arsaaqadii iyo dayibaadkiina ilaahay uu siiyo waxyaabaha ugu xabaadsan bay ka mid tahay haniimaday qaybsanayeen aayadda kale waxa ilaahay uu faraya hadaba iyagoo ka jawaabaya nicmada ilaahay lacalakum tashkuruun sida loo shukri naqayaa waxa weeye xaaraanta in la iska ilaaliyo iyo xumaanta waajibkana waa la fulinayaa xaaraanta iyo xumaantana waa la iska ilaalinaya ha khiyaamaynina ilaahay iyo rasuulka iyo ilaahay iyo rasuulka aad khiyaamaysa iyo ammaanada ummadood khiyaamaysa iyo diintood khiyaamayso waa khiyaamo qaran khiyaamo qaran sida u isticmaalaan dadku wakhtigan uma isticmaalayno laakiin sida saxdi waxa weeye ilaahay rasuulka ammaanada diinta iyo ta dadka iyo ta sharciga oo aad khiyaamaysaamaa khiyaamo qaran ah waaya wa tahuunu ammaanaatikum waa ficil ku cadfan ficil manhiya mar hadduu isaguna wuxuu noqonayaa mid majsuuma walaa tahuunuu ammaanaatikum macnaha laa tahuunu allaha warasuul walaa tahuunuu ammaanaatikum nahyigii baa isla u qadaran ammaanadiinanaha khiyaamaynina in allaha yaamurukum an tu'aduu lamaanaati ilaa ahliha ehelkeeda hala gaadhsiiyo waa ammaanada maxay ammaanada diinta waa amaanada aqoonta waa ammaanada mas-uuliyadda waa amaanada maalka qofku mas-uuliyada caama iyo tu khaasa miduu hayaba iyo tu sir ah sirta ummadda intoo dhanba ilaahay waa faraya dadka ammaanadoo la ilaaliyana diinta qofka sheegaysa wa antum taclamuuna waxay tilmaamaysaa idinkoo garanaya maxaa garanaysa idinkoo garanaya waxaan inuu ammaano aan mudnayn la khiyaameeyo idinkoo garanaya foolxumada ay leedahay amaan la'aantu iyo icin inaa khiyaamaysaan ilaahay subxaana wa tacaala dee dadkiina immika waxa haya maxaa mushkiladda immika aynu la qayliyayne uba weynayna haystaa waa ammaana xuna un ammaana xumuun baaba haysta ammaano diinadii tu duunyada ammaanadii dadka ka xumaatay markaasaa dabeedna dadkii dawdar midhan iyo daandaan bay soo baxeen meel loogu hagaaga aan lahayn tu caama tu khaasaba iimaan xumay sheegaysa waxyaabaha amaanada lumiya waxaa kamida mid ah amwaalukum wa awlaadukum ubadka iyo adduunka intaad xaggooda waxu wado intaad isleedahay u eexo intaad isleedahay casiliyo kordhi intaad isleedahay raalligeli ammaanada meelaha had iyo jeer dadka laga raacata laaruushka iyo boobka iyo dhaca iyo khiyaamada u dhaq oo u buur oo u hagaaji intaad leedahay ayay fitnada halkaasi had iyo jeer ka timaadaa ammaanadaasood weydaarataa aakhiraad seegtay markuu qofku ammaanadii lumiyo ubadkiisay ka go'antay oo ooridiisay ka go'antay oo aakhiradiisay ka go'antay oo diintiisay ka go'antay maxaa soo hadhayba wa ana allaha cindahu ajrun cadiim ilaahay agtiisa abaalmarin weyn baa ayaa ahaatay ammaanadoo la ilaaliyo ajrigaa weyn lagu ilaashanaya iyo jannada wallahu